geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay

qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay kulcandhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s sabti axad ay soo gelayso taarikhdan waxay ku asteesan tahay bishideedaad qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona isbeddel weyn baa ka dhacay eh, ciidankii soomaali diidka ahaa ee qarannimada soomaaliya iyo midnimada soomaaliya muddada badan eh, hortaagnaa baa shalay meesha laga saaray ciidankoodiina waa la jabiyey dulmiga iyo dhibaatada ay geysteen baa laga hortegey waa xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame oo ka hadlaya dagaalkii shalay ka dhacay aagga gooja cadde kaasi u udhexeeyey ciidamada somalilan sidoo kale jabhadda s c c haddaba maxamed cabdi xayr maareeye oo ah isna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka muxuu ku jawaaba waa ku qoslay maanta saaxiibkay bidhaan wuxuu yidhi midnimadaan raadinaynaa xuduuddiina waa soo xidhnay xuduuddu ma gooja caddaa marka midnimada soomaaliya xuduuddeedu ma gooja caddaa waa laba xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayar maareed ayaan doorashadiisu waxay tahay gobolka waa maroodi jeex ee dhinacaasi somalilan sidoo kale bidhaan warsame isagana waxay degaan doorashadiisu ay tahay sooli sanaag xildhibaanadan ayaa shiro jaraayday maanta kula qabteen magaalada muqdisho waxa ay ka hadleen dagaalkii ka dhacay aaga goojo oo ay dib ugula wareegeen jabhadda e c c qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay inay waargudi doonaan ciidankoodii lagu laayay aaga goojo cadeed dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay qodobadaasiyo qodobo kale barnaamij ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxgaradka soo jeeda gobolka galgaduud oo bogaadiyay howlgallada ka socda halkaasi waxayna sheegeen in ay muhiim tahay in dowladdu ay sii dardargeliso deegaanada gacanta dowladda ka maqan islamar ahaantaana ay ka qayb qaataan sidii shacabka dib udejin loogu sameyn lahaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaaniyo somaliyeedu joogaba dadkeenu caafiya dowladeenni ah jacaylka kuu dooranay heestaasi gabagabada barnaamijka ku dhegaysan doontaan qorshe dhinac farsamada inoo joogo aniguna waa ayaan lawa mar kaliyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtii aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi shalay aagga gooja cadde ee gobolka sool iyo sanaag waxaa waa weliba gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo sidoo kale jabhadda la magac baxday e c c dagaalkaas ayaa dhaliyay khasaare isku jira dhimashiya dhaawac iyadoona markii dambe aagaas oo in muddo ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan ay dib u qabsadeen ciidanka khaatumo hadaba arrimahaasi waxaa siyaabooyin kala duwan oga hadlay xildhibaanada laga soo kala doorto puntland iyo somalilan ugu horeyn xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame oo degaan doorashadiisu ay tahay gobolada sool sanaag ayaa sheegay in ciidamada somalilan qasab looga saaray halkaasi maxbuusna lagu qabtay dagaalkii halkaasi ka dhacay isbedel weyn baa ka dhacay eh, ciidanka soomaali diidka ahaa ee qarannimada soomaaliya iyo midnimada soomaaliya muddada badan eh, hortaagnaa baa shalay meesha laga saaray ciidankoodina waa la jabiyey dulmiga iyo dhibaatada ay geysteen baa baa laga hortegay waxaan u hambalyaynayaa ciidankii shalay midnimada iyo qarannimada soomaaliya u dagaalamayey guusha ay gaadheen intii dhimatayna waxaan leenahay ilahay hau naxariisto inta dhaawacantayna ilahay hau boogadhayo wax wanaagsan oo qarannimada iyo dawladnimada iyo midnimada soomaaliya u wanaagsan baa ka dhacay dadkaas waxay u dagaalamayeen calanka soomaaliyeed waadna og tahay xuduuddii shalay eh, guumays iyo oog agagaarkeeda in laga taagay calanka soomaaliyeed iyadoo la taagaya dadka qaar loo dilay ay u dhinteen ummadda soomaaliyeed bushaare u soo hoyatay waaye laakiin waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed inay arrintaas eh, xoojiyaan taageerada ay ka geysan karaan ka geystaan eh, midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed waxa lagu ilaalinayo kii aan xitaa markaa taakulo u geysan karin inuu u duceeyaa la rabaa waa mahadantii somalilan dhinaceed waxay sheegteen xeelad dagaal ama dib ay ugu baxday ee eh, goobahaad sheeganaysaan in la qabsaday maxaad arintaas ka leedahay somalilan hadday ka baxday maxaabiisna lagama qabteen maxbuus baa laga hayaa saraakiishii ugu sarsaraysay ee dagaalka hoggaaminaysay oo la qabtay baa la hayaa ciidamadu dagaal bay galeen dad badan baa ka dhintay labada dhinacba waa laysku dhintay laakiin dhinacoodaa badnaa maadaama shalay laga xoog bato laga adkaaday gaadiidkoodii baa la qabtay warqadooda ay ku qoreen inay ka baxeen iyadaa iskhilaafaysa inay jabeen baa ku qoran warqadda dhinaceeda hoose dagaalka waa dhammaaday haddeer ciidamada xaqudirirka ah oo midnimada iyo qarannimada iyo sharafta soomaaliyeed raadinaya waa guulaysteen xuduudahoodiina waa soo xidheen ma rabaan inay beelaha kale xuduudkooda ku xadgudbaan dagaalkaas waa soo dhammaaday haddana wixii ka dambeeya maamulkaas laga yegleelay meesha sidii loo xoojin lahaa dowladda soomaaliya qaybta ay ku lahayd u qaadan lahayd eh, baa hadda laga shaqaynayaa nabadda iyo daris wanaaggana loo xoojin lahaa maamul hadda kumeelgaadh ah oo gaadhsiinaya maamulka loo socdo ama dowlad goboleedka loo socdo baa hadda eh, baa jira waxaan rabnaa dawladda soomaaliyeed inay maamulka la shaqayso si xooggan oo eh, wixii ay u baahnaayeen ula shaqayso dabadeedna dowlad goboleed baa meeshaas u socotaa dowlad goboleed la gaadhsiiyo waana u qalantaa deegaan ahaan iyo awood ahaan iyo baaxad ahaan intaba marka waxaa loo socdaa waxaa weeye meeshaa nidaam dowladeed oo dowladda federaalka hoos yimaada oo dowlad goboleeda in laga sameeyo dadkan maanta waa waa xuduudahoodii waa soo xidheen hadday somalilan gardarro mar labaad soo qaado sidii la yeeli jiray baa la yeelayaa xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame oo ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kaasi ahaa geesta kale waxaa isna shir jaraayadu magaalada muqdisho ku qabtay xildhibaan maxamed cabdi xayir maare isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii kasoo yeeray xildhibaan bidhaan oo sheegay in aaga gooja ay tahay xuduud soomaaliyeed waxauu sidoo kale maareya sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ay ahayd inuu xilka qaadisi ku sameeyo taliyihii ciidanka hogaaminayay ciidamadii shalay ka baxay aagaasi kuwii ka qayb qaatay dadkii isku laayay qeybo ka mid ah deegaanada somalilan eh, waxaa igu maqaalo ah inkastoo la hubin doono inay ciidanka saameeyey murankaas doorashadu oo ay ciidanku kala shakiyey ayaa igu maqaalaa laakiin wixii jira waa la ogaan doonaa waxaase runtii la yaab leh maanta waxaan arkay muuse biixi madaxweynaha somalilan oo hadlaya waxaan ogahay taliyihii ciidanka ee fashilkaas uu ku yimid inaanu iscasilin siyaasadda soomaaliya beriga beryahan waxaa ku soo batay maxishood ah ku soo batay yacni qof mas-uuliyadiisii ama dadka wax laga mas-uul yahay nafaha biniaadanka ayaa ugu weyn intaasoo nafood inta laysku halaagay haddana oo dhinacanana kama hadlayo yacnii dadka halkaas ama dhaqanah ama siyaasadah ee ku jira maanta hadday xishoonayaan oo dad xishoonayo xishood ku dhiban yahay ay tahay inay iscasilaan wey ay ku fashilmeen inay dhallinyaradaa soomaaliyeed dhiigooda kala badbaadiyaan markaa eh, waxaan leeyahay eh, dagaalkaas waa in si degdega ah loo joojiya eh, waa in dhibaatooyinka doorashooyinku keeneenee somalilan ka jira doorashada wakhtigeedii dhaaftay madaxweynaha oo runtii lagu canaanto inaanu u baabiyey dhaqankii wadahadalka iyo wadatashiga ee somalilan ay ku soo caana maashay oo dagaalka laascaanood keenay Eh, ayaan ugu baaqayaa eh, madaxweynuhu inuu dhaqankaas bedelo ummadda talada ku celiyo wakhtigii uu madaxweynaha ahaa wuu dhammaaday sannad ka hor buu dhammaaday waa inuu talada ummadda ku celiyaa waa in dadka ama ha joogeen hargeysa ama burca ha joogeen ama cerigaba ha joogeen ama laascanood ha joogeen dadka somalilan waa inay wada tashadaan wixii dantooda ka tashadaan amnigooda ka tashadaan maamulkii halkaas ahaa ee annaku aanu doonaynay in isagoo ishaysta lala hadlo midnimadii dalku si nabadgelyaah ku soo noqoto waa in laga saaraa fawdada iyo colaada iyo xiisadaha siyaasadeeda kacsan waa in laga saaraa madaxweynaha ayayna mas-uuliyaddiisu saarantay waa la sharfay shan sanaa la doortay wuu dhammaystay markaa wixii ka dambeeya mana aha isaga keligii waa dhaqan soomaaliya oo dhan ka taagan meel walba ka taagan wallaahi dee horta wax walba oo wanaagii wadahadal buu ku dhammaadaa iyo in miiska wadahadallada laysugu yimaado ayuu ku dhammaadaa laakiin sida aad sheegtay horena aan u sheegay colaaddaas si nasiib darra ah ayay ku dhacday waxay ka bilaabantay kacdoon shacab ama dad cabasho qaba oo ka qaba dad mas-uuliyiina oo lagu dilay si isdabajooga loogu dilay magaalada laascaano ayay ka bilaabantay eh, laakiin sida loo maamulay iyo sida loo qabyaaladeeyey iyo sida loo xasaasiyadeeyey ayaa ayaa halkaas soo gaadhsiisay oo xalla loogu la'yahay marka anigu anigaa ah haddee ku baaqay waxaan ugu baaqayaa dadka colaadda ku lugta leh inay nabadda qaataan oo wada hadlaan inta kale ee deris la'ah ee walaal la'ah ee soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay doorkooda qaataan waa fidmo fidmo qabiilaysan weeye labada riiso waxaa weeye marka u horaysa midnimada soomaaliya inay soo celiso waxa mas-uulkaa ah, dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo mas-uulka ah dastuurku iyadu faraya ma jirto meel dowladdu intay ku shirtay dadka halkaa degan midnimada inay raadiyaan qabiil u xil saaratay ma jirto dowladdu farsamooyinkeediiy wadaahdo waad ogta in ergey loo magacaabay midnimada soomaaliya dowladda federaalka ka mas-uula qabiilna uguma xil saarna inuu raadiyo taas waa qodob qodobka labaad adaa sheegaya waa ku qoslay maanta saaxiibkay bidhaan wuxuu yidhi midnimadaan raadinaynaa xuduuddiina waa soo xidhnay xuduudda ma gooja cadda marka midnimada soomaaliya xuduuddeeda ma gooja caddaa yaa

ama somalilan ha noqoto ama eh, walaalahaygaanu laascanood iyo sool isla degannahay ha noqoto ama soomaali kale ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto wax alla wixii khilaafaha jira in wadahadal lagu dhammeeyo soomaalidu way isdishay dalkeedii iyo dowladdeedi bay burburisay eh, waxayna wax ugu dhismi karaan heshiis iyo wadahadal ayay wax ugu dhismi karaan mar dambe wax ugu dhismi karaan marka walaalahayga uu ka tirsan yahay eh, xildhibaan bidhaan waa aaminsanahay wax alla wixii ay aaminsanayo xornimadooda in la siiyaan aaminsanahay ha dowladda soomaaliyana annugu ka wada tirsannahay labadeedaba ka tirsannahay in ay xuquuqdooda ka helaan cidina aanay khasbin baan aaminsanahay midnimaduna timaado ayaan aaminsanahay marka aniga aragtideedu saas waaye mana ihi anigu siyaasadda siyaasiyiinta maaragtay qabyaaladdu madax marta ee waxay ku hadlayaan aan garanaynin xildhibaan maxamed cabdi xayr maarey oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kaasi ahaa isla wararka waxaynu ku guda jirnaa dagaalkii ka dhacay laascaanood ee gobolka sool iyo qabsashadii gooja cadday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shir deg deg ah maanta waxa uu la qaatay xisbiyada mucaaradka somalilan iyo sidoo kale ciidamada kala duwan saraakiishooda madaxweyne muuse biixi ayaa sheegay inay u aargudi doonaan ciidankii halkaasi lagu laayay waxa uuna sheegay inay ciidamada somalilan ay hadda u diyaar diyaargaroobeen siday u qaadi lahaayeen dagaalka dhan ah laascanood dagaallo badan oo sideed bilood socday waa markii u horeysay ee ciidanka somalilan dhibaato intaa laga soo gaadho kuwii hore dagaaladii hore ku dhintay ee dalka u halgamayey iyo kuwii shalay dhintayba ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsa ka waraabi qoyskoodiina waa ka tacsiyadeynaynaa iyo qarankaba iyo madaxdu waa ka tacsiyadinaya kuwa dhaawaca ah iyo kuwa naafada ah dagaaladii hore halganka ilaa maanta qaranka difaacayena waajib qaran bay gutane ilaahay caafimaad ha siiyo qarankuna abaarkay ku leeyihiin waa ugu dadaalaya khaladka ama siday maanta wax u dhaceen guddi heer qarana oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ku maqan waynu darsi doonaa wixii dhacay markaasaan warbixintooda aynu helno ayaan ka jawaabi doonaa siday wax u dhaceen oo dadku aada isu weydiinayaan maanta dagaalkaa dhacay iyo dhibtaa uu keenay maanta somalilan maxaa la gudboon shacabka somalilan marka u horeysa waxaa la gudboon dagaal maalin dhibaatadu kow inoo tahay in aynaan siinin niyad jab ama dareen aan tognayn oo ah in ay dhacday dagaal weyn iyo dhibaato weyn oo laga baqa waxaan u sheegaya shacbiga somaliyed ciidanka somalilan inuu ciidankii yahay inuu sidiisii yahay dhibaato way soo gaadhay laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intiba waa sidii haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay haddii alla idhaahda dhibaataana deg deg baynu uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaas inaga soo gaadhay taa warwar kama aha ciidankeenna iyo shacbiga tooni waxaa kaloo dadka u sheegayaa waxay nala gudboon midnimo gudaheenna ah oo ah marka ay qaranka tahay inaynu qaranka meel uga soo wada jeedo gudaheenna tartanku waa xalaal baasharkaa lagu tartamaa siyasad lagu tartamaa noloshao dhan baa tartana laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta guud waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga wadani iyo goliisa dhexe iyo fulintoo shiray iyo cabdulqaadiroo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiga saakalan ay halkan noogu yimaadeen iyaga oo hawl qaran oo midaysan wada taladeeda shir baanu ka soo baxnay aanu boqol kiiba boqol isku afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo midnimada gudahaba meel walba way jirtaa dhibaato ama xasradeed dal kasta dal kasta oo jira maalba dhibaato way jirtaa waa waxaa madaxda loo samaystay la xaliyayo waa waxa ciidamada loo samaystay waa waxa booliiska loo samaystay dhibaato iyo ummad meelkuna way jiraan waa laga yaabaa inay jiraan tartan gudaheennaa khilaafyo jira laakiin waxaynu waajibaa waxaana inaynu iminka si midaysan u koobno shaabiga somalilan waxaan uga digayaa cadowga badan ee somalilan qarnimada suba haystay wuxuu inoo soo gashaday shaar kale oo la yidhaahdo miidiya oo iska yeelayo nin walba intuu soo duubo inuu somaliland isku diro inuu dhexdeedna tafraaq ka sameeyo inuu inaga ina kala shakisiiyo taasi waa digniin aan leeyahay qaranku iyuu dheg u dhigay maanta shacabka somalilan oo qarnamada doonaya oo intaasoo sano u soo dagaalamayey oo intaasoo hadiye u soo huray oo intaba saa maala usoo huray goonimadii somalilan ee kun sagaal boqol iyo lixdankii lixdanka jun la qaatay waa sideedii aragtidu halgankiina wuu socdaa maalin dhibaatayar dhacdeena inaniya jabin mayso shacbiga soomalilan taa wuu ka adagyahay waxaan leeyahay wararka badan ee tashwiishka ah ee ummadda ku furan yaan dheg loo dhigaynin qarankii waa kan hawshaa uu ka midaysay insha allah somalilandoo qaranana had kasta haggeedha waa gaarayna oo xorriyaddeedii lixy labaatanki jur lixda kii taagan uma dagaalanno danaysi iyo cid cid ka doorbidaysa wixiise afgaran waayo soomaalida jiraan mar walba nabadaan ku dhawaaqnaa nabad nabad ha lagu xaliyo cid walba laakiin cid hortaagi karta qarannimada somaliland ma jirayso ciidan iyo ummadna taasayaan diyaarunahay taas waajibkeedu ahaanaya caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaatada yaro sharciceena dowladda somalilan girgiray inuu qarankii somalilan sidiisa u shaqaynayo oo hay-ad walba iyo ganacsigii iyo qaranku hawshooda maalmeedkeeda inay soconayso inay dhibaarman kasta hadday xisbiga tahay hadday tahay ganacsi inay hawshay caada u socoto dowlad walba intan laegmaalo way ka dhacda laakiin brobagandada soosheelku iyaanay naga barjaynin oona ina gelinin waxaynaan u jeedin taasina wayga digniin caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinayn mandaqadan hadday tahay badda cas oo dherarka ugu badan aanu hayno iyo hadday somalilan gudaheeda tahay dararka dariskaa ah, inaan awoodayadii nabadgelyada iyo nabaddii aanu haynay ee dariskana aanu la wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamkaba loo baqan maayo qaranka somalilan maalinta ka dhacay wixii dhacayna waa saxanaynaa qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadaya danihiisana wuu usii madoobaya insha allaahu waxaanu sugaynaa dhowaan somalilan oo iftiinkeedii iyo mid kasii uma yeelata midaysan dowladnimo siyaasad dhaqaale horumar xooga ka samaysanya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warriyo anu fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas gafgaflagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka al-shabaab qeybo kamida ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud oo shalay u dambeysay ciidanka ay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada ceelbuur ayaa waxsiyaabooyin kala duwan oga hadlay waxgaradka kasoo jeeda gobolkaasi nabadoon maxamed xasan xaad waxa uu kamid yahay waxgaradka kasoo jeeda gobolkaasi waxa uuna sheegay in ay aada usoo dhaweynayaan guusha ay gaareen ciidamada waxa uuna dalbaday in marwalba loo diyaariyo gurmad deegaanada al-shabaab laga saara markii ciidanka dowladdu ay qabsadaan dadka dib ugu soo noqonaya shirkaanna wuxuu ku saabsan yahay e, guulaha la gaaray oo laga gaaray muxuu ahay bariga galguduud khaasatan degmada caalbuur iyo tuulooyinka la xidhiira marka hore waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba marka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ama aan ku ammaano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne waad mahadsan tahay mar koowaad iyo mar labaadba waad mahadsan tahay waxaad ku mahadsan tahay ballanqaadkaaga ahay inaad khawaarijta dalka ka xoreynayso iyo sida aada maaragtay ugu dhabar adeegtay iyo guulaha laga soo hooyey markaad timidee caasimada galmudug kadib intaas buu kugu hambalyeynayaa wax kaloon rabaa inaan u hambalyeeyo oon ammaano ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed anoo ka bilaabaya taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed mudane ibraahim sheekh maxudiin iyo saraakiisha ka hooseysaba waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ama aan bogaadiyo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba si gaara ah waxaan rabaa in ugu hambalyeeyo dowladda galmudug iyo qaasanta bariga galmudug waxaan leenahay guulaha laga gaaray degmada caalbuur hambalyaan leenahay albuur sida la ogyahay waa magaalo fac weyn waa magaalo kulmisay muxuu ahay dad badan oo soomaaliyeed oo kala duwan wax hadda kusii harsan iyo wax meelo kale u go-ayba marka waa magaalo fac weyn oo runtii taariikh fog leh dalka soomaaliya marka xornimadoodu saameyn togan ayay ku lahaa doontaa dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba marka waxaan leenahay guusha laga gaaray waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hambalyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay runtii waa idinkaga mahad celihaynaa taariikhduna waa maaragtay waa qormaysaa mar koobaad iyo mar labaadba waxaan rabaa ciidanka inaan u mahad celiyo waxaa kaloo rabaa inaan ayadana ku iraahdo shacabka laga xoreeyey khawaarijta oo degmada ceelbuur ku hareereysan waxaan ugu baaqaynaa inay ciidanka muxuu ahay sidaan u bogaatayno kale u bogaadiyaan waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la wadaagaan nolosha ka wanaagsan tii hore ku jiri jiraan waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay ku dhiiradaan dowladnimadooda inay aaminaan ciidanka aaminaan dalkoodana ay ku soo laabtaanay nolosha caadiga ah hadday dub u bilaabaan ciidamada qalabka sida runtii guule ayay muujiyeen dagaal haddii la galo dagaalku waa dhib badan yahay dabcan culays waa imaan karaa laakiin waxaan ku taamaynaa inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa guul in laga gaari doono biidnillaahi kariim marka waxaan leenahay dalka soomaaliyeed meelay joogaanba dadka soomaaliyeed hambalyaan leenahay guulaa usoo hooyatay khaasatan dadka albuurka abtirsada waxaan leenahay waxaa laydinkaga baahan yahay dagaal dadaal togan oo meel walba gaara ciidamada maaragtay dagaalamayo furmaha ku jira oo dhimanaya oo dhaawacmaya waxaan rabnaa in la garab istaago oo maaragtay lala shaqeeyo oo miyi iyo magaalaba looga soo gurmado oo noloshii dadka la soo celiyo oo noloshii degaanada la soo celiyo oo dadku maaragtay ay u muuqdaan farxadda ay farxayaan inay guryaha la joogaan ma ahan waa in dadaal lagu daraa taasaan maaragta uga baaqaynaa dalka muxuu ahay dadka ku nooloo soomaaliyeed oo kaasatan reer galmudug oo kaleeto ama bariga galmudug ama reer caalbuurba marka waxaan leenahay waxaa laydinkaga baahanya waa fara yihiin degaanada shan iyo toban sano iyo ka badanba waxaa haystay niman manaxayaal ah waaa dadka waa qaraabiyeen dadka waa bahdileen waxay gooyeen meel aan laga soo coli karin in laga soo celiya ay adag tahay marka dadkaas waxaan rabnaa in loo gurmado noloshooda loo gurmado wacyigelintooda loo gurmado la soo gaarsiiyo dadka soomaaliyeed say u nool yihiin inuu noolaa karaan marka waxaan leenaha waxay ka sugayaan waa dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waa dadka ay ku abtirsadaan oo degaankaas la wadaaga marka waxaan codsanaynaa aan soomaaliyeed ka codsanaynaa waxyaabaha loo baahan yahay meelahaasoo kale uga baahan yihiin hay caalamiga ah waxaan ugu baaqaynaa dadka wax ilaysi ugu baaqaynaa cid waliba oo arrintaas wax ka qaadan qayb laxaad qaadan karta waxaan ugu baaqaynaa dadkaas in noloshoodii caadigaah dib loogu soo celiyo in gurmad degdega lala gaaro waxay ka aradan yihiin hoy waxay ka aradan yihiin daawo waxay ka aradan yihiin raashin waxay ka aradan yihiin noloshii ijtimaacigeedoo caadiga aheedoo waxaa la gaarsiiyey meelaan caadi ahayn qofka uu naftiisa ka sabraayo oon macno inaysan macno ku noolayn saasay u egta marka dalsa waxaan rabaa in la badbaadiyo nala soo celiyo noloshoodii caadiga dib loogu soo celiyo oo wax walba loola gurmado magaalada cadalbuur hadda sidaan ka maqlayna waa meel bannaan oo qaraab ah oo dadka maaragtay deserto kale magaalada magacaas lahoo taariikhdaasi fog ku leh ummadda soomaaliya dhexdeeda maanta haddii la tago waxaa laga yaabaa in sida ay magac dheer tahay in muuqaalkeedu ka duwan yahay arrintaas marka waxaa in loo gurmado oo lasoo gaarsiiyo eh, nolosha caadiga ah dib loogu abuuro dadkaas marka mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waxaan leenahay dadka soomaaliyeed inay maaragtay u gurmadaan dadkaas walaalahooda oo dhibaatadu ku raagtay oo shan iyo tobanka san iyo waxa ka badan dhibaatadu ay dul fadhiday marka ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay khawaarijta dadkaas alla ka sarraysiiyo oo nolosheeda iyo helaan xuquuqda ay lahaayeen oo as-aasiga ahayd ciidanka soomaaliyeedna haddii guulaha ay gaareenna waa ugu hambalyahayna kuwa dhiman inay dhammaystiraanna waa ugu ducaynaynaa marka waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaadba waa hambalyo waa hambalyo madaxweyne waxaan kaaga baahannahay dadkaasu inay waxay u baahan yihiin waa fara badan yihiin xornimada waxaa la socda baahi kaloo ku raagtay gurmad inaad u dalabtana waa rabnaa oo noloshada dib lagu soo celiyo siay usoo gaaraan dadka kaleo walaalahooda oo soomaaliyeed si ay u noolaadaan intaasna waa codsanaynaa mar koobaad iyo mar labaad oo idiin mahad celayn haddaatiin dowladda soomaaliyeed iyo midda galmudugba madaxdana si qaasaan ugu mahad celaynaa madaxweynaha federaalka iyo midka dowlad goboleedka iyo dhammaan inta mas-uuliyiinta soomaalida oo ka qayb qaatay dadaalkaas lagu badbaadinayo dadka soomaaliyeed dalka soomaaliya qaybaha ay ka haystaan looga xoreynayo marka waxaan leenahay eh, waa mahadsantihiin kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed xasan xaad oo ka hadlayay dagaaladii ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ay kula wareegayeen qaybo ka mid ah gobolada dalka somail gaar ahaan gobolka galguduud weliba magaaladii ugu dambeysay ee dhowaan ciidanku qabsadeen ceelbuur gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo iyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijka xog waraysi addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay himrigeeda adduunyada waxaa jira col iyo nabadye caydhiyo nin xoolaale cawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn warwaaqlow waa adduunyoy eleen ayaa malahe ya jari warmadayow weli tarxiilkii bay kaaga dhegan tahaye iminkaba laasaanood wa tegi kartaa warwaaqlow adduunyoy adduunyoy adduunyoy halka galmaane waxaa la yidhi heerkii la joogaba adduun waa dhib iyo hawleh harboqoolka habeendheelmadkiiyo hiira bahallaynta haloosigii rag hore soo maraad ku hardafaysaae waa geed hidaa oo nin weli jeer harsanayaae ha ka dudin danaha nolosha waa lagu harraadaae waraxmado waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtigaa qof saacida ninna waa xira labadaasi waxaan ahayn horaa looga waayayo waa nin war cabdulla muuse bixi maanta waxay ka joogtaa waxbahay dabiibina wadkaan isaragne waaqlowdalina waxay ka maraysaa wabadiga darajow aryaadhaha jimcihinnimba dhan u badiyaa ka dhacday madaxweyne xasan sheekh lama kuntomayoafartii ou taga ceelbuur oo shabaab laga xoreeye laakiin lama kuntomayo todobadii imu kale shabaab qabsadeen war cabdullow laba kuntomayo toddobadiiba sawtiya xasan xilka laga qabsaday aryaadhaha warkaan hayga dhex gelina haddaanuu mu kala tegi rabaahohe ceelbuur waa xor waxauna shacabka ceelbuur dhihi doonaa ninba waayihiisa ileen meel ku waabo waa la kala fogaade ma laydin warramay war cabdulla mala shacabkuna wuxuu oran doonaa maye maye maye noo wad sheekada war xasan shiikh labadii jeer oo xilka soo maray labadiiba hadduu ceelbuur shabaab ka oreeyey waa madaxweynaha qurahee shabaab ay kala dhinteen oon macaamilkooda aqoon warbow axmed leelow gooja caddi waa la xoreeyey hadda madaxweynuhu goorma soo booqan doonaa war ciyaari waa gelin dambe waxay naga maraysaa yuuni waraabuhu yuuryuur kaylaali weeraha waa yahay war shacabka ceelbuur oo sagaal sano qasab ku dhegaysanayay bunayati bunayati waxaa hala u shidnayd ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay cayntiisa leedaay war ismaaciil cabdimaalig oo ceelbuur markuu galay heysay wuxuu yidhi ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ma cirkay tegaayaan aryaadhaha ceelbuur wax kama taqaaniine afar walxaatay caan ku tahay oon mid lala lahayn horta koow burjikada soomaaliya oo dhan laga isticmaalo dibaddana loo dhoofiyo iyadaa iskale cid la wadaagtana ma jirto falka hoos qabow iyo gogol macaanna iyaday u badan tahay qaraya diirna iska dhaaf mugawaayahan khayraadkaas ceelbuur iska leedahay shacabku waa waayeen kashe ay ku soo saartaane beriga waxay joogaan hantiyey macaan waa midan hooy laga odhaney heleyoy war cabdulow bowlascanood war kama hayside iyagoo kudhaga isaga hadlaya wasiirka warfaafinta ee somalilan koore eh. waxay yidhaahdeen goojacadde xamlooga eh. hadhinaad tahay eh. sawmaoga dhaxal awowe ina tahay sawmaoga isagu inu ku leeyahay sawmaoga waar bashiir war ma hayside maanta mujaahid madaxweyne muuse biixi xildiid nashiidda maa loo daaray wuu mashacsilahayaa maantoo kalana madaha na furan yeeray ikacay dhiiggaa ikacay ikacay boqolow itagay miyuu yidhi waar warkaa naga dhex geline maanta muuse wuxuu yidhi waan dagaalama dagaalamanaaye waan dagaalamaynaa dumarkiyo carruurtaba ina soo dareersha warwaaqlow caruurta in loola dagaalgeliy dambe aalami ew warwaaqlow musharaaciroo duruuftu muuse la midaysay wuxuu yidhi wadaa jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweheshanno walaalayaal aan wada jirno walaalayaal maryaadhaha muuse iyo cirre waxa isu geeya aniga waxay ila tahay aan heshiinno aan isaananno ila hadal adigaan kuhan weyne ila hadal waan kuu heelanahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa la yidhi guushu waa dad badan tahay guuldaraduna waa gablan dagaalka laascaanood rag qurbaha joogaa sheeganaya oo ku faanaya gooja cadda inay ka saareen somalilan oo wadamada ay joogaan dagaal oogama laga ogolyahay war qaar aabale ah annaga amarka bixinay ceelbuur markii la qabsadayna toban beelooda ah waxay tidhi maxawisleedaynaa guusha keentay rofeor yaxya camiroo arrintaas la yaabayna waxa uu qoray ciidanka qaranku waa mahadsan yahay laakiin weliya furinta jooga ayaa taleefanka kula xidhiiray tobankii beelooda mid kasta sheeganaysay inay guusha ceelbuur keentay kadibna beeshii koowaad taleefankeedu wuxuu yidhi goobta adeega ma joogno beeshii labaad fadlan adeeganu ma fasaxnid beeshii saddexaad fadlan soo wac mar kale beesha afaraad noo network beeshii shanaad fadlan lacag ku shubo beeshii lixaad waa dansan yahay beeshii toddobaad dhuuddhuuddhuud beeshii sideedaad halow dagaalkii miyaa bilowday beeshii sagaalaad halow weli diyaargarow ayaa ku jirnaa beeshii tobanaad halow diyaar laakiin intaas markay marayso weriyihii wuxuu yidhi beelaha iyo shacabku waa ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaateen qabashada ceelbuur waxaana ugu rajeeyey beelaha inay qaataan doorka laga sugaayo ku waajibe how ceelkaastaa oy caabi jireen cusbaa lagu qaasayaa cid ceelkaastaa caabi jireen cusbaa lawgu qaasayaa cid wareedhaakalamaanay ceelbuur iyo goojacadaha nugula meeraysanine tigtogii uu yidhi wasiirka isgaarsiintu waa la xirayaa waa shaqaynayaayoo amarkii waa fuli waaye yaa dalka xukuma warbawa tigtog maxaa ku haysataa nin xsbid waa la xiray war xsbid iyo telegram dareenhandooda waayena aryaadhaha dalkan waxa ka taliyaa waa tiro badan yihiin ma waadan maqli jirin majaaha abeesa meel kaaley kamuulax muulax leeyihiin warkalmaanay war ma haysaaniine shirkii golaha wadatashiga qaranku wuxuu ka farmadhow samareeb laakiin madaxweynaha buntland saciid cabdulaahi deni kama qaybgelin naw war wadatashigiinna annaga maxaa naga galma ixtiraaf baana siinaysaan wadatasho baanka jirnaysa itiraafka helaase waar madoy waa la goosashada iga mudan war shirka golaha wadatashiga madaxweynaha hiiraan stayd ma lagu casuumay usuuna ah ameylaka waynshibimadaxweynaha khaatuma hawlbaa u taalla war caalamka war kama haysiine calooshuu shaqaystihii ruushka ciidanka wagner waxaa la yidhi asasiina lagu dilay gantaalaana diyaaradda lagula dhuftay cajaladihii iyo rikooradii informeeshinka laga heli lahaana ruushkaa qaatay war buutin hadda ka hor mar la waraysa wuxuu yidhi qofii kiyaana ma cafiyo warwar ma haysiina dalka naajer ciidankii afgamiga ku qabsaday waxay dhaheen safiirka faransiiska ha naga baxo laakiin faransiiska iyo balaayadhigoo waxay dhaheen dowladba uma aqoonsanin sharcina maahan safiirkeennuna bixi maayo oo maxoo gumaysiiyo dalla ku haystaan haddayse dowlado oqoonsanaysay ah safaaradu yihiin war ha wereerina goojacadda wax safiir ah ma joogo war iyo ceelbuur eh. dadka degani waa isleeyihiin war walla weynay eh. adduunyada war baa jirayoo weerar joogtaae eh. weheshada ilaahay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo waxaa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiqooyo laga mabaxo rag baa horay ugu jaabe iska jir waa ka horeeyo jafli qodax baa dhex taallo jiquuyo laga mabaxo rag baa horay ugu jaabe iska jir kula jiro haddana kaasii jiro la jiro haddana kaasii jiro jiirkana midabkaagalo cadowga kuu jebinaye iska jir qabyaaladii waa jare jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waa nacsabeede iska jira qabyaaladii waa jareexo jidkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jartaayo jabyo waanaad sabeele iska jir qaar baa jira jeelu qaba

joorfalweynow jeebka lagu wadaa gurtaayo caruurtay jalinayaane shaqada burtaayo dhaqaalu jabinayaaye iska jir